ka horaydo waa xaraf sida darabtunna oo kale haddaysan ta u ka horayna sida darabna waa isim hadday nuunu nisbadu la xidhiidhsato isimna sida huna iyo iyaahunana waa xaraf marka waa in saas ay kugu kala xidhan tahay nuunu tawkiidu weligeed waa xaraf nuunu niswa laakiin marna waxay noqotaa isim oo waa damiir oo xaalatu rafca jooga marna xarafay noqotaa niyaabat lwaawi wowdii naaib noqoshadeeda can idamati damo ay ka naaib noqoto haadaa maxaluhaa halkan waa meeshii looga hadlaayey wow oo damo ka naaib calaamaatu rafca waxay ahaayeen afar calaamo midu asalay aheed oo damaday aheed saddexda kale waxay ahayn xuruuf waa wow iyo alif iyo hubuutu nuun saddexdaas waa furuuq oo damaday naa'ib ka noqdaan damaday naaib ka noqdaan wowdiya ugu soo horeyda halkaan ka gelayna qaala wuxuu uhi mxamed ibn mxamed ibn dawud asinhaaji almacruuf bibn اajrumi wa ama waawu wowda fatakunu wowdu calaamatan calaamay noqotaa lirafci rafcahay calaamad u noqotaa fii mawdicayni laba meeloodayna calaamad ugu noqotaa fii jamci اlmudakeri kii la labeeyey jamciisay calaamad ugu noqotaa jamcii asaalimi nabadgalay wa fil asmaai asmaadiina calaamaday ugu noqotaa asmaadii alkhamsati shanta ahayeen wahiya shanta isima lagu sheegaa abuuka aabbaha weeye wa akhuuka walaalkaa weeye wa hamuuki gabar yahay dumaashigaa weeye wafuuka afkaaga weeye waduu maalin maal midu saaxiiba weye وأmا اwaaw wowda fatkun wowdu calaamatan calaamay noqotaa lirafci godkay calaamad u noqotaa kelimadu inay rafcisan tahay calaamad lagu garto way wowdu فيi mowdicayni laba meeloobayna calaamad ugu noqotaa laba meelood ayay calaamad ugu noqotaa meel saddexaad ma jirto ka bedelo فيi jamci الmdakri kii la labeeyey jamciisay calaamad ugu noqotaa jamcii asalimi nabad iyo wa fil asmaai asmaada asmaada alkhamsati oo shanta ah labadaas misay calaamad ugu laba meelooday rafcada calaamad ugu noqotaa waa jamcu lmudakari saalim iyo alasmaa alkhamsa labadaas wey labadaas wey wahiya asmaa lkhamsadu abuuka adiga aabbaha wey wa aquuka walaalka wa xamuuki gabar yahay dumaashiga waa qaraabada zawjka gabadha zawjkeeda zawjkaas qaraabadiisaa laydhaha xam marka gabadhaa lagula khidaaba markaas waxaa laleeyahay xamuuki gabar yahay dumaashiga macnaha zawjkaaga qaraabadiisii wey mid ka mida wafuuka afkaaga waduu maalin waa shantaas qaar oo arki doonaa aa ku dara han waktigeedaan arki doona insha allah ma lagu dara mase laguma darayo qaala maxamed muxydiin cabdulxamiid wuxuu yidhi wa aquulu waxaan leeyahay takuunu waawu wowdii calaamatan calaamad ay noqotaa calaa rafci lkelimati kelimadda la godideeda kelimadan in la goday calaamad tusaayay noqotaa kelimadan in la goday calaamad tusayday noqotaa wowdu fii mawdicayni laba meeloobayna calaamad ku noqotaa laba meelood ayay calaamad ugu noqotaa oo labadaas meelood markii wow lagu arko waxaa la gartaa kelimadu inay rafcisanta alawalu mawdica ugu horeeyaa jamculmudakeri waa mudakerka jamciisa jamaca asaalimu nabad galayoo aan la kasrin ah, jamaca waxaa la idhahdaa saalim waa jamac mufradkii la nabadgeliyey mufradkii shaqalkiisii iyo xuruuftiisii waa la nabadgeliyey siyaado unbaa lagu dara iyaaba lagu dara laqayiri maa jamcu tagsiirka waxaan soo ogaanay mufradkiiyaa laqayirah la bedela markaasaa jamcu tagsiir laga dhiga kan markaa jamculkarsaalin laga dhigayo mufradka laqayiri maa shaqalkiisa xuruuftiisa waa loo nabadgelina keliya ziyaabaa lagu dara saasaa loo leeyahay jamcu mudakir saalim asaga magacaana jamin cala alghaalib ma ah, ma ahan ee waa saxiix marka jamcu lmudakari saalim isagaa qeexi doono maxaa loola jeedaa jamcu lmudakari saalim marka la rafcinayo xaalatu rafca uu joogo calaamadda lagu garto inuu rafcisan yahay waa wow in lagu arko wow wey wlmawdicu haani meesha labaad oo wowdu calaamad ugu noqoto rafcada alasmaa اkamsa waa asmaada shanta shanta isim wey shanta isim waan shantaan hadda soo sheegna hadeer uu kuu qeexayaa jamcu saalim waxaa la idhaha ama jamcu mudakri mudakerka jamciisa jamaca asaalimu nabadgalay oo cani tagsiiri ka nabadgalay lama tagsiirin tagsiiruu ka nabadgalay fa huwa jamacaasu ismun ism weeye ismkaasoo dalla tusay calaa agtara wax ka badan min inayni laba mudakera laba mudakera ka badanu tusay saddex mudaker toban mudakera kun mudakera wax laba ka badan mudakerna ku tusa wax laba ka badan ka laba wax ka badan markay ka bilowdaan saddex ugu yaraan saddexu kutusa saddexdaasna mucanaf maaha dadig maaha waa mudakr waa lab fa huwa jamcaasu ismun ism weeye ismkaasoo dalla tusay calaa akara wax ka badan min laba mudaker ah biziyaadatin bisababi ziyaadatinuu kugu tusaa hadduu si kale kuu tuso lama yela jamciga tusaale tusida uu ku tusay wax laba ka badan sababta keentay waa inay tahay ziyaado caaqilka laga geliyey biziyaadatin bisababi ziyaadatin uu kugu tusaa siyaadadaasoo fii caaqili ku sugan waxaa leedahay zaydun hadda muxuu ku tusaa zaydun hal soo maahan hal nin oo magcii zayd la yidhaha waxaan rabnaa inuu saddex ama ka badanna tuso wow iyo nuunan ku darayna waxaan zayduna hadda inuu saddexna tuso maxaa u sababa wowda iyo nuun siyaadadaas wey siyaadadaas u sababa mu'minun muxuuna tusaa hal nin oo ilaahay rumaysano mumin waxaan rabnaa inuu ugu yaraan saddex ama ka badan tuso wowya nuuna ku darayna xaalatu rafco mu'minuuna waxaan leenahay kaatibun mid wax qora kaatibun inuuna tusaan rabnaa saddex ka badan kaatibuuna waxaan leenahay qaari'un qaari'uuna daaribun daaribuuna saamicun saamicuuna muslimun muslimuuna marka alfaadaasu inayna tusaan wax ka badan laba mudakera sababka keena waa siyaadada aakhirka ka gelaya fahuwa jamc mudakr saalim ismun is way ismkoo dalla tusay calaa agara wax ka badan min israyni laba lab ah biziyaadatin bisababi siyaadatin siyaado sababteedu kugu tusaa siyaadadoodoo fii aakiri ku sugan isimkaasoo ismunta hore ka sifee isimkaasoo saalixun u suubadaa litajriidi in la dhartiro can haadihi siyaadati siyaadada laga dhartiro isimka waxaa la rabaa inta siyaadada laga jaro inuu soo haro lafdi carabiya oo sax kasaalm addunya hadda mu'minuuna siyaadada ka jar muminuun muslimuuna siyaadada ka jar muslimuun qaanid waxaa tidha qaa'imuuna siyaadada ka jar qaaimu waa lafdi caadi oo la isticmaalo soo maha waa kaasa lafdi la isticmaalo wey waxaa la rabaa jeedada marka laga jaro lafdi la isticmaala inuu soo haro oo mustacmala kaatibuna jeedada ka jar kaatibu waa lafdi mustacmala marka sooma jeedin lafd isimkaasoo saalixun usubada litajriidi in laga dhartino can haadihi ziyaada iyo waa cadfi milihi asagoo kale in lagu cadfo iyo wa cadfi milihi asagoo kale in la cadfo calayhi isimka lagu cadfo hadda fiiri kaatibu kaatibuuna siyaadada inta ka jarno aan ku cadfayna saddex kaatiba meeshaan joogtay markaasaan idhi kaatibuuna inta siyaadada ka jarno aan isku cadfayna waxaan leenahay haadaa kaatibun wa kaatibun wa kaatibun muslimuuna inta ka jarno wowdaya nuunta waxaan leenahay jaaa muslimun ومسلم ومسلم usu bada isagoo kale lagu dul cadf ah, saas darteeda jamca dhamba waxaa loo keena cadafkan in laga kaaftoomo faa'iidada jamcu waxayba tahayba cadafka in laga kaaftoomo hadda labaatan muumina kuu timi meeshaad ka dhile ja muminun wa muminun wa mumin maanta oran ad ku neef tuuri laheed hal mar alahda jaa muminuuna ah, faaidada jamcu waa saas ah, inta ka jartana laakiin jamca faa'iidadiisa dhanaaba waxay aheedba inuu kaa deeqo waxa weeye isku cadaf la isku cadfayo tirada badan meeshaad labaatan daqiiqa iska dhawaaqile aad hal mar dhawaaqi aad leedahay xadara muminuun xadara addaalibuun meesha le jaa daalibuun wadaalibuun wadaalib maanta iska cadfi lehe hadday boqol yihiin waxaa leedahay xadara daalibuun ah, xadara addaalibuun ah. marka isimka waa inuu siyaadada in laga jaro iyo in asagoo kale lagu dul cadfo waxaa baxay marka fiiri cishruuna alaaثuuna arbacuuna ilaa tiscuuna kuwaas jamcu saalim maaha sababtoo ah cishruun ka jar wawdii nuunta cishruun carabi maahana le ma jiro lafdi carabiya oo la isticmaalo la haa cishruun carabiga ka mid maaha cishruun soo ma jeedin ma jiraa le marka waxaa laleeyahy jamcu salima laakiin sidii jamcu salima loo raaba oo waxa waya cishruun woowaa lagu rafciya xalatu rafcada yana waa lagu nasbiya yana waa lagu jaraa waa maxay marka dus jamcu salima waa mulaq ha mulaq wey mulaq wey mulaqaadu kamid maxaa yeelay mabale isagu ma laha mufrad oo ziyaado inta laga jaro mufrad mustacmalu soo harima marka cishruunaa baxayn kuwa kale laftooda waa baxayn laakiin meeshay ku baxaaya inaadan gaarin adugu hadda haddaan ku idhaha alaaثuuna kajar waxaa leedahay alaaثuna soo hartay waana mustacmal maxaa meeshaadan gaarin qofkuna meelusan gaarin ma fahmo laakiin hadda waa lagu taabsina waana ku qanci insha allah soo ma jeedi maalinkaad gaarto shuruudda jamcusaalimaa lagu sheega oo labiyo tobanka labiyo tobankaa lagu miisaama markaasaa lagu leeya war calamna maha sifana maha khalaas halkaasay ku har mideeda kale fiiri alaaثuuna jamca saddexa u yar mogta mogtahay jamcusaal maxaa la rabaa saddex mumin inta isku darto jamc inu soo baxo muminun muminun mumin mu'minuuna saddex iyo saddex iyo saddex isku dar waa meeqa sagaal alaaثuuna sagaal ma la dhihi karaa <laughs> ma la dhihi karo alaaثuuna sagaal saay noqe khalaas marka maxaa ku tustay ma ahan alaaثun iyo alaaثun iyo alaaثun la isku daray maaha iyado waa lafdi sidaan carabta u dejiday ma ahan lafdi mufrad oo la jamciyey alaaثun oo la jamciyey maaha inaysan ahayn waxaad kufahmayda hadday alaaثun oo la jamciyey tahay alaaثun iyo alaaثun iyo alaaثun laysku daraa waa jamc waxaan dhihi lahay alaaثuuna sagaal arbacuuna maahan arbacun oo la jamciyey maaha maaha hadday ahaa lahayd arbacun iyo arbacun iyo arbacun labiyo toban soo maaha waxaan dhihi lahay arbacuuna labiyo toban mana dhici karta in la yidhah soo ma waa qalad marka lafdigan sidaana loo deji lafdigaanu ma aha mufrad male mfradkoodii hmm. maan kuwa waa alfaad kale naxw miaalkii jamcu korsaalim farixa way farxeen almukhallafuuna kuwii laga gadaalmariyey jihaadka fadhigoodii ay nabiga sal اlahu alayه wasalam iyo saxaabadiisa ka hareen ay ku farxeen ay yidhahdeen waa iskala nadantiin idinku naftiinu khatar ma gelina yidhahdeen farixa waa farxeen almukhallafuuna kuwii la gadaal mariyey oo caniljihaadi laga hadda naxlushaahidku waxa weeye almukhallafuuna mufradku wuxuu ahaa siyaadada ka jar mukhallafun mid la gadaal mariye iyo mid kaloo mukhallaf oo la gadaal mariye iyo mid kaloo mukhallaf ah isku dar marka kooxdan oo waxa wey mukhallafiinta mukhallafuuna saasay jamc ku noqdeen saasay jamc ku noqdeen farixa ficlu maadi mabniyu cala alfatxi laa maxala lahu min alicraab almukhallafuuna faacilu farax faacilu farixa marfuucun wa calaamatu rafcihi alwaaw نيابة عن الضم لأنه جمع المذكر صالم ما ناب فيه حرف من حرك والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد laakiin araasikuuna dadka ku sugnaadeen fi lcilmi cilmiga minhum min bani israa'iila xaalo ay ka mid yihiin iyo wlmu'minuuna mu'miniinta laakiin araasikuuna dadka sugnaadeen fi lcilmi cilmiga ku sugnaadeen minhum min bani israa'iila xaalo ay ka mid yihiin sida cabdullahi bnu salaama iyo wlmuminuuna muminiinta ah, miaala la keenay juml xataa mfida ma oo ma dhamaystir mubtada inta la keenay khabarkii xataa la sheegi adiga meesha tafsiir lagugu bari maahe waxaa lagugu baraa naxwe intaanuna kugu filan adiga laakin raasikuuna laakin xarfu istidraakin aad iska leedahay xarfu istidraag mabniyun calaa sukuuni la maxal lah min alraab araasikuuna mubtada marfuucu bilibtidaa'i wa calaamatu rafcihi alwaawu niyaabatan can اdama لأnnahu jamcu اmudakri saalim ma naba fiihi xarfu can xaraka wanuunu ciwadu can اtamwini fi ism mfrad hadda maxalushaahidkaanana alraasikuuna baan soo fiiri muxuu ahaa mfradku raasikun hal midoo sugnaaday iyo waraasiqun kale waraasiqun isku dar alraasikuuna waa la isku dar waa la rafciye caamilka rafcina marka hore wuxuu ahaa ficil haddana ibtidaa rafcina caamilka rafciya midka hore hoo noqdu jamcu kusalan rafcisanaan laga hadla caamilka rafciya waa baday mar waxaa rafciya hadda almukhalafuuna fariixa rafciday oo caamil aheed kana ibtidaa ku bilaabashada hadalka lagu bilowda caamil wa في العلم في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب العلم اسم مجرور بفيه وعلامة جر كسرة ظاهرة في آخر الجر والمجرور متعلق متعلق بالراسخون متعلق أما متعلقان أنا في عنلي منهم من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب والهاء ضمير متصل مبني على ضم في محل الجر بمن والميم علامة جمع الذكور الجار والمجرور متعلقان بمحذوف وجوبا تقديره الجار والمجرور متعلقان بحال محذوفة وجوبا تقديرها كائنين كائنين راسخين تلقى حالينا وإن اسم مطابقيان ربا ما دام كاسوا جمع تاي كانوا حالما لسوق قدر جمع كدغني كائنين والمؤمنون الواو حرف عطف المؤمنون معطوف على الراسخون والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر صالح ما نظر في حرف حركة والنور عوض عن التنوين بالاسم المفرد المؤمنون جمع كسان حيث يضع لك تركنا مؤمن ومؤمن ومؤمن اسكو جمعي والمؤمنون هذا عامل كرفعي caamilka rafciyey waxaa lagu cadfay alraasikuuna qaacidada horay adajrumiga ardadii joogta u qaado alcaamilu fi taabici huwa alcaamilu fi lmatbuuci ila lbedela bedelka reer marka hadda almuminuuna waxaa ku camal falay araasikuuna caamilka ku camal falay oo ah ibtidaa'iga bilaabashada warkaas waa la fahmay walow kariha haba naceen almujrimuuna mujrimiinta gaalada haba naceen ee ilaahay xaqa waa sugaa xaqa ilaa waa sugaa mujrim haba kaada aduu rabe asagu walow kariha almujrimuuna walow kariha alwaaw waawul xaali a la yidhaahdaa مبني على الفتح لا محل له من الاعراب لو حرف شرط غير حرف شرط غير جازم مبني على السكون لا محل له من الاعراب لو ادوات الشرط لما لو قيبيه ادوات الشرط جازمه oo laba ficil jasmida iyo adawaatu shardi غayru jaazima adawaatu shardi jaazima oo laba ficil jasmida iyo adawaatu shardi غayri jaazima midaan waxba jasmin ma la fahmi hadde waa tu shardi maxaa loo qaybiya aduu ma joogto markaan sheegay maadan joogin aduu ma joogto de waa tu shardiga markaan ka sheekaynayo aduu ma joogto de marka ya sheeg haddaad joogto maxaa loo qaybiya labaa loo qaybiya fiilinkan waa joog labaa loo qaybiyaa haye kuwa aan waxba jesmin iyo kuwa lama jirta waa kaasi minkii jooga ninkaan ma jooga isagoo maa hadda keligiis maan ardo badan maqan la yaabin ardo badan maqan ka sheega haddeeraan ah. hadda degta inta ku jiraan intu saaban kuwa kala ma ah. so uma jeedi insha allahu waay ka soco la yaab ma leho sidaan u aqaanaa iyadoo ardadu maqanta waa arki jiri hmm. marka alwaaw waaw xaalin aad leedahay alwaaw waaw xaalin مبني على فتح لا محل له من الاعراب لو حرف شرط غير جازم مبني على السكون لا محل له من الاعراب كريه فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الاعراب المجرمون فاعل كريه مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع المذكر الصارم ما نض فيه حرف من حركة ونون عوض عن التنوير في الاسم المفرد وعلك محل شيخ المجرمون المجرمون سمعوا كسالي سيادة كسر أقول صارا مجرمون هل مجرمون قال mujrimuun iyo wa mujrimuun isku dar mujrimuuna waa kaasa haddana caamilka rafciyey caamilka rafciyey waa kerih ficilkaasa rafciyey sooma jeedin caamilkii waa keriha macmuulkii waa mujrimuuna camalkiina waa wowda mhm. adgu mayla joog markaan ra hadda almujrimuun ma joog haya kariha almujrimuuna caamilkii itaabsi isha caamilkii caamilka mujrimuuna goday oo ku camal falayaan raba kariha weeyo ficilka maadiya ku camal falay sax aawa macmuulkii lagu camal falay ha almujrimuuna wa waa runtii isimkaana la godo lagu camal falay camalkii aaway camalkii uu camal falay kariha oo ficilkaas camalkii ii sheegay wowda waayo calaamatu rafcada ina kaa qarso wowda waayo ma ninkaa wuu joogay ma maqnayn laakiin hadda qofka saddex shay mid waa ka baxsan karaa mogta ha qofka isagoo jooga hadduu laba qabta cayaar maaha midka kalena haddaba ku ceshaa inuu qabta rabi ilaahay ha barakeey saasaa la rabaa waaya in yakun minkum cishruuna saabiruuna yaqlibuu miatay labaatan sabr ay haddaynu ku jiraan laba boqoloo gaalay ka adkaanayeen ka war labo ah, tiiba tobana la iska celiy e-, e-, e-. waase la nasaqaydhe hadda ilaahay ima saarin dhe aduhay saar eh, hadda laba gaalee la raba iska celiso ah, toban toban haliskaga ceshadii waa la nasaq ilaahay baa naxariis badan in yakun minkum cishruuna in yakun minkum haddayna ka mid ahaadaan cishruuna labaatan labaatankoo saabiruuna sabrhayaan meeqay ka adkaanayaan yaqlibu miatayn laba boqole ka adkaana in yakun in xarfu shardi jaazimin yajzimu ficlayni alawalu ficlu shard waani jawaabu wajazaau mabniyin cala sukuuni laa maxala la min aaraab yakun ficlu shardi majzuumu bin adawaatu shardi meeqa loo qaybiyaa labo haye kuwa laba ficil jasmiya ilama socoto aan kuugu celiyo kuma dhihin jawaazim xaa loo qaybiya adawaatu shardi xaa loo qaybiya labo haye kuwa jaazima iyo kuwa kayru jaazima saas waay wayla socotaa kuwa jaazimaho laba laba ficil jasmiye iyo kuwa aan waxbaba jasminba hal ficil xataa ma jasmiyo kuwii aan waxba jasmin jirin lowdaasaba kamide eh. keriha ma aysan jasmin wax kalena jasmimi kuwii wax jasmi jirayna intaanaaba kamida ah waana ad qaadatay gacantii hore ardadii joogtay in yakun in xarfu shardin jaazimin yajzimu ficlayni alawlu ficlu shardin waani jawaabhu wajazaahu mabniin cala sukun lah maal min acraab xarfasaw iraab ma le caamilna ma gale caamil weligiis ma galo xaraf isagu laakiin caamilna noqda waaba kan hadeeru caamili intaanaba hadda caamila ykun ficlu shardi majzuumun bin wacalaamatu jasmi asukunu wahuwa mutasarifun min kaana naaqisati latii tarfacu isma watanib abara watansibu lkhabara minkum min xarfu jari mabniin cala sukun la maalo min raab wlkaafu damiir mutaصil mabniin cala dami fi maxali jarin bmin wlmim calaamati jamci dukuur aljaar wاlmajruuru mutacaliqaani bikhabarin mutaqadimin khabarkiia soo hormaray isimkii iyo kun waa cishruuna soo socod gadaaluu maray isimkii cishruun iyo kun waxaa raba isimkii iyo kun iyo kun maogtahay waa min kaana naaqisa soo ma jeedin waaba intaas inaan sheegnaa waa ka rabi wahiya mutasarifatu min kaana naaqisati latii tarfacu lisma wa tansibu lkhabara markaasaan waxaan leenahay jaar majruurka minkum aljaaru wاlmajruuru mutacalliqaani bikhabarin mutaqadimin maxduufin wujuban jaar majruur hadduu khabar noqdo hadduu xaalo noqdo waajib u xadfanya warma haydaa meeqa goola jaar majruurku aad adugu aad haydaa oo waajib loo xadfaa hal marad haydaa waa kee maya sideed goora waajib loo xadfaa ee adugu intaad ka taqan hal marad haydaa hal marna maayo halka mar sheeg ha waa goorma goormaa waajib loo xadfaa jaamijuulka meeshu ku tacalluqayo mutacalaqa jaamijuulkan ka hadlayna ma haya ka wad haye meeqaa loo xadfaa waajib ad adiga wa ha inta hayd adu halkaan ma hayd haye adun haye waa kaas waa casharka haddaan ku jirno ka faaid intaa casharka hadda ku jirno labadii soo qaad hadduu xaalo noqdo miyaan hadda darsiga ku dhex qaadan bal ilahay awoodiis bal fiiriya laakin الraasikuuna fi اlcilmi minhum wاlmu'minuuna dadka gobol wixii soo mara meelay u yaalin wixii kaleu suga midna kii shala soo maray iyo kan maanta soo maray iyo kan berri soo maray waxba u tari maayaan marartu laa adri a la idhaha waa maray waxse kama hayo soo maray waxse kama hayaa la yidhaah soo ma jeedin ee laba casharkaanaad ba ku qaaatay intii kale haddaad halmaantay oo xataa aad halmaantay xuruufulqasamka wowda iyo ta'da meeshay ku tacalluqayan waajiba loo xataa miyaadan qaadan adugu ha kaas halmaanba laakiin casharkan xataa ma halmaano kan had u fadhida xataa ma halmaamay ya gadaalu ka sii socda allow alle ka soco waay marka jaarmajruur hadda casharkaanad ba laba qaado mogta jaarmajruur xaala dhacay waajiba loo xataa mutacalliqi jaar majruur oo khabar noqdayn ama khabaru kaana ama khabaru mubtada isku mid waajiba loo cadfa ah, jaar majruurku haddii taa u qasam iyo waa u qasam yahayna meesha ku tacalluqa waajiba loo cadfa saddexaad kali mahay karta ma kugu imaana subaa soo soco haye subaa soo soco yaana kaa wey waaya bal aan ku celin meeshaan ila fiiriye waa dhexraasa naga kala go-ay in yakun in xarfu shardin jaasimin yجزم فعلayn alأول فعل شhرط والثاني جawاaب وجزاء مبني على السكون لا محل من اعراب يكون فعل شhرط مجزوم بإن وعلامة جسم السكون وهو متصرف من كان ناقصة التي ترفع الاسم وتنصب الخبر واي منكم من حرف جر مبني على السكون لا محل من الاعراب والكاف الضمير متصل مبني على الضم في محل جر بمن والميم علامة جمع ذكور الجار والمجرور متعلقان بخبر متقدم محذوف وجوبا تقديره كائنين به آه إلا عشرون جمعه آه ملحقات جمع كمده آه وحاترا كائنين وخبرك يكون صهر مرة عشرون اسم يكون مؤخر مرفوع waa isimkii yakun gadaalu maray qabarku inuu gadaal maraa la rabay mogta asagaa gadaal maray isimkia gadaal maray cishruuna ismu yakun mu'akharun marfuucun wa calaamatu rafci alwaaw niyaabatan can idama liannahu mulxaqun hadhihin jamc liannahu mulxaqun bijamci lmudakari saalim wanuunci eh, wadacin tawin fi ismi mufradi haddaad tidhaahdo waa jarion xeqaadi ism mufrada kanu male kanu ism mufrada male ma laha saabiruuna صifatu cishruun waa kana jamcu kasaalim alshaydka laga rabaa cishruun ma cishruun waa mulxaq ee waa kan jamcu kasaalimki saabiruuna saabiruuna صifatu cishruun wa صifatu marfuuci marfuuc wa calaamatu rafcihi alwaaw niyaabatan can اdama lأnnahu jamcu mudakri saalim ma naba fiihi xarfu min xaraka wanuunu ciwadu can tanwiini fi smi mufrad mayla socotaa haye saabiruuna waa sifo waxaan ka sifaynay ishruun soo ma culmey caamilka rafciyaan kaa raba ha tartiib u fiirso sifada caamil yaa u ah ma hayo haye sifada yaa u caamila ah ishruuna u caamila ha haye yaa u caamila ah jazaaka allahu khayr alla yubar fiik cishruuna sow mawsuuf maaha kii laga sifaynayey mawsuufkaas caamilkiisa u caamila qaacidadii aawey alcaamilu fi taaric soo tawaabici ka mid maaha sifadu ya tawaabiciisu afar ma ahayn cabad waxaa ugu horreeyay nacti iyo cabad tawkiid iyo bedel soo ma ahayn ya marka waxaa tira alcaamilu fi taabici taabicaan oo cishruun ah caamilka ku camal falaa huwa alcaamilu fi lmatbuuci midka uu raacayo oo cishruun ah caamilka ku camal falaa wey cishruun yaa ku camal falay yakuna ku camal fale oo isim uta marka maskaxda in laga shaqaysiiyo maahan waa kaa funtoobi haddii ka ka shaqaysiiya baasha waay marka hadda saabiruuna saabiruuna waa jamcu mukar saalix maxaa yeele siyaabada laga jari karaa saabirun aan dhihi karna wa saabirun wa saabirun asbacaasi karna Hmm. miyaa ila socota imaam gaduud adiga war ha ma ila socotaa saabiruuna waxaan rabaa caamilkeedii macmuulkii iyo camalkii inaa taabsiido ishruuna ayr allah ishruuna caamilkeediya u caamila oo yakun ah yakun weeye marka caamilkeedi haye amal macmuulkii lagu camal falay aawo waa saabiruuna camal falkiina waa wowda maasha allah allah ku barak wa aakharuuna kuwa kale kuwaas kaloo ictarafuu qirteen bidunuubihim dembiyaalkooda wa aakharuuna kuwa kale kuwaas kaloo ictarafuu qirteen bidunuubihim dembiyaalkooda wa aakharuuna alwaaw bixasabi maa qablaha iska waxay ka horeeyaa la fiirinaa qur-aanku suu iskugu xirnaa wa aakharuuna alwaaw bixasabi maa qablaha ama caadifay noqon doontaa ama istinaafay noqon doontaa ee adugu halkaas ka bixi alwaaw bixasabi maa qablaha aliska yidha inay caadifataan ku malaynaynaa sida uu isaguba u ciraaday laakiin qur-aanka marba haddii meel yar laga soo qaato waa la iska xawilaa xagga lagu xawilaa alwaaw bixasabi maa qablahaa aakaruuna mubtadaun marfuucu bilibtidaa wa calaamatu rafcih wa calaamatu rafcih waa wowda aakaruuna kuwa kale wowda caadifo ka dhig caadifada ka dhig caadifadan aan nooga fududa aakaruuna waa xarf cadfin aakaruuna macduufun calaa maa qablahu oo munaafiquuna ah munaafiquunada ka horaydaa la sheega cadfaaba sidaas wey وآakharuuna waa xرف caطفin آakharuuna macduuف calى الmunaafiquun والmacduuف calى الmarفuuci marفuucu وcalaamaةu rafci alwaaw نiyaabaة can الdma لأnnahu jamc الmudkri saalim mana fii xarفin an xaraka wanuunu ciwad can الtamwini في sm mfrad اctarafo فعل ماaض مبني على الضم لاتصاaله بواaو الجماعة لا محل من الإعراب وواaو الجماعة ضمير متصل مبني على مبني على السكون في محل رفع فاaعل والألف اعترفوا ألفa ka dambeeya والألف فاaرقة بين واaو المفرد واaو الجماعة بذنوبهم الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل من الإعراب ذنوب اسم مجرور بالباء وعلامة جر كسرة ظاهرة في آخره الجار والمجرور wlhaa dunuubihim dunuubi mudaaf wlhaa damiir mutaصil mabnin calى kasri fii maxali jarin mudaaf ilayh wlmiimu calaamatu jamci dukuur waakharuna way jamcu kusaalimku asluhaa aakaru aakaru aakaru aakaru kasaa la isku jamciyey fiiri marka wuxuu ku yidhi فكل mid kasta oo min المkلفuuna ka mida والrاasikuuna ka mida والمؤminuuna والمجrimuuna والصاabiruuna وآakharuuna mid kastoo ka mida jamco mdkrin waa mdkr jamciis jamc mdkrin jamcaasoo saalimu nabad galay jamcoo daalun tusaa calىa أكثara wax ka badan min isnayni laba lab ah wax laba ka badan kutusa wa fiihi waxaana ku sugan siyaadatun siyaado siyaadadoo fii aakiri aakirkiis ahaatay weeye siyaadadu alwaaw wa nunu weeye wa huwa mid kastaaba saalixu waa u suubadaa litajriidi dhartirid min haadihi siyaadati siyaadadan laga dhartiro laga qaawiyo oo usuubadaa alaa taramiyada erki mindhaadlaada annaka adiga taqul waxaa leeda mukhallafun hal mid oo la gadaal mariyey wa raasiqun hal mid oo sugnaaday wa mu'minun hal mid oo rumaysan waa mujrimun hal gaal wa saabirun hal midoo sabra wa aakharu iyo hal mid kale mid kale wa kullu lafdin lafdi kasta hal maruu ku ixraaba dhammaan wixii aad soo martay miisaalu iskugu kaa ixraaba wa kullu lafdin ku lafdi kasta mahna lafdi waxaan ku ixraaba dhammaan waxaan ku icraabaa mukhallafuuna raasikuuna mu'minuuna mujrimuuna saabiruuna aakharuuna aan hal mar ku ixraabaa ku wa kullu lafdin lafdi kasta oo min alfaadijumuci ka mid a jumucda lafdiyaalkooda jumucdii alwaaqicati dhacday fii haadihi aayaati aayadaha marfuucun waa la goday wa calaamatu rafci godkii la godidiisa calaamada lagu garana alwaawowda weye niyaabata naaibatan xalay naaib ka tahay canidamati danmo wa haadihi nuunu nuuntan allati nuunta bacdalwaawowda gadaalkeeda ku sugan ciwadu waxay bedel ka tahay cani tanwiini tanwiinta qaaran tanwiin mufradkoodu lahayn ee waa jaryan cala alhaali baa la maaa aakharu tanwiin ma lahayn mufradku marka sida qaalibkaa la iskaga wadaa cani tanwiin inay bedel ka tahay tanwiintoo fii qowlika ku sugan mukhallafoon mid la gadaal mariyey iyo wa akhawaati walaalihiis walaalihiis waa raasikun mu'minun mujrimun saabirun wey aakharu laguma arka asagi waayahay iyo waa akhawaatu akhawaatu kuwii lamidkaa wahuwa wahuwa mukhalafkaasuna alsmu اlmufradu waa isimkii mufradka ahaa maanta baaqashadan ka ilaalayna haddee kii horeba lagama bixinin bal kii hore halasoo bisleeyo halkaasaan ku joojayna maxaa yaele kii hore aan lasoo diyaarin subxana wa taala alam sal allah ala nabiyina